بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي يقول المؤلف رحمه الله باب المبتدأ والخبر هذا محلهما مبتدا باب المبتدا مبتدها baabkiisii والkhabri iyo khabarka baabkiisii hada maxaluhumaa waa maxalkoodii iyo booskii lagaga hadlayay weeyi <clears throat> almubtadaw mubtaduhu huwa mubtaduhu alsmu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafciyey ismigaasoo alcaari ka qaawan can ilcawaamili shaqeeyayaashii ka qaawan cawaamishii allafdiyati lafdiga loo nisbeeyey wa huwa mubtaduhu qismaani aydu qismayni laba qaybood mid u saaxiib a ah weeyi daahirun mid daahir a ah weeyi wa mudmarun mid mudmar a ah weeyi falmudmaru ka damiirka ihi ana weeyi iyo wa akhawaatuhu ana walaalihi allatii akhawaadkaasoo taqadamad soo horu martay fii fasli lmudmari mudmarka fasalkiisa inoogu soo horumartay wadaahiru daahirku qismaani ayduu qismayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeyi mubtadaun mubtado weeyi mubtadaha oo lahu ay kaa inu lahu mubtadaha uu u sugnaaday khabarun khabar wa mubtada-un iyo mubtado weeyi mubtadaha oo lahu ay kaa-inun lahu mubtadaha uu u sugnaaday marfuucun marfuuc marfuuca oo sadda ooday masada alkhabari khabarku booskii u degaayey isagu degay oo buuxiyey falwalu ka hore naxwu qowlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah tidhi weeyaan naxwu qowlihi tacaala allaahu rabbuna allaahu o rabbuna allaahu alleh rabbunaa rabbigayo weeye iyo wa muxamedun muxamed rasuulullaahi rasuulkii ilaahay weeyi wathaani ka labaad waa kii isagu marfuuca qaadanaya huwa isagu ismulfaacili ismiga faacil weeyi wasmulmafcuuli iyo ismiga mafcuul weeyi idaa taqadama marka uu horumaro idaa taqadama marka uu ka hormaro calayhimaa ay cala smi lfaacili wa smi lmafcuuli ismiga faacil iyo ismiga mafcuul nafyun nafyi marka uu ka hormaro aw istifhaamun ama istifhaam uu ka hormaro wadalika tusaale naxwu a qaa'imun miyaa mid taagan zaydun zayd iyo wamaa qaa'imun ma aha kuwa taagan azaydaani labadii zayd wa madruubun mid la garaacay miyaa alcamraani labadii cumar iyo wamaa madruubun ma aha kuwa la garaacay alcamraani labadii cumar walaa yakuunu ahaan maayo almubtadau mubtaduhu nakirata nakiro ahaan maayo ilaa bimusawiqin wax u cunansiiyo mooyaan iyadoo la helo mooyaan e eh, nakiro noqon maayo mubtadihii waalmusawiqaatu waxyaalaha u cunansiiyaana nakiradu inay noqoto mubtade kahiiratun waa ay fara badan tahay ah, aada iyo aad ayay u fara badan tahay minhaa ay min almusawiqaati musawiqaadka waxaa ka mid a an yataqadama inuu horumaro cala nakirati nakirada inuu ka hormaro nafyun nafyi inuu ka hormaro aw istifhaamun ama istifhaam inuu ka hormaro wadalika tusaale naxwu maa rajulun nin ma aha qaa'imun mid taagan wa hal rajulun nin ma yahay jaalisun mid fadhiya iyo wa qowlihi tacaala wa ka qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa weeyi a ilaahun ma macmuud la caabudo ayaa kaa'inun ahaaday maca allaahi allah la jirkii wa minhaa ay wa min almusawiqaati musawiqaadka ayuu ka mid ahaaday an takuuna inay ahaato ay hiya nakiradu mawsuufatan mid la sifeeyey wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala wala cabdun adoon adoonkaasoo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun khayr badan wa minhaa ay wa min almusawiqaati waxyaalaha musawiqaadka u cunansiiya ayuu ka ahaaday an takuuna inay ahaato ay hiya nakiradii mudaafatan mid la idaafeeyey wadalika tusaale wadalika tusaale naxwu qowlihii iyo wixii lamid a rasuulka sala allahu alay wasalam uu yidhi xadiidkii khamsu salawaatin katabahuna allah waxaa warinaya cubaada binu samit imaamu axmed ba fii musnadihi kusoo saaray khamsu salawaatin shan salaadood ayaa kataba waajib yeelay hunna ayaga allaahu ilaahay shan salaadood buu ilahay waajibiya wa minhaa ay wa min almusawiqaati waxyaalihii musawiqaadka ahaa ayuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu ahaado alkhabaru khabarku inuu ahaado darfan darf ow jaaran wamajruuran ama jaariya majruur inuu ahaado jaariya majruurkaasoo muqadamayni lagala hormaray cala nakirati nakirada lagala hormaray wadalika tusaanahu cindaka agtaada ayuu ku sugnaaday rajulu nin wa fi daari daarta dhexdeeda ayay ku sugnaatay cindaka ay kaainun cindaka waan ismutaabaqeen mubtadiya khabarka sooma cindaka ay kaainun cindaka agtaada ayuu ku sugnaaday rajulu nin wa fi daari ay wa kaainatun fi daari daarta dhexdeeda ayay ku sugnaatay imra'atun haweeney iyo wanaxwu qowlihi tacaala allah sarreeye qowlkiisa waladayna agtayada ayaa u ahaaday masiidun ziyaado iyo dheeraad wa calaa absaarihim aragyadooda dushooda ayuu ku sugnaaday gishaawatun dabool iyo waqad yakuunu inuu ahaada ayaa la arkaa almubtadau mubtaduhu masderan masder inuu ahaada ayaa la arkaa masderkaasoo mu'awalan laga keenay min an an iyo walficli ficil laga keenay naxu qowlihi tacaala wa an tasuumuu soomkiina ayaa khayrun lakum idin khayr badan ay wa sawmukum soomkiina ayaa khayrun lakum idin khayr badan waalkhabaru khabarku huwa khabarku aljuzu gobol weeyi alladii juskaasoo tatimu ay dhammaystirmayso bihi ay bisababihi isaga sababkii alfaa'idatu faa'idadu ay dhamaystirmayso maca mubtadayn mubtadela jirkiina ay ku dhamaystirmayso maca mubtadayn mubtadela jirkii wa huwa khabarku qismaani ayduu qismayni mid laba qaybood u saaxiib ah weeyi mufradun mid mufrad ah weeyi wagayru mufradin iyo mid aan mufrad ahayn weeyi falmufradu mufradku naxwu qawlika oo odhaahdaadiyo wixii lamid aa tidhi zaydun ninka zaydihi qaa'imun mid taagan weeye wazaydaani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeye wazayduna zaydiyaalkii qaa'imuuna kuwa taagan weeye wa zaydun zayd akhuuka walaalkaa weeye wagayru lmufradi mufradka kayrkii imaa jumlatun jumle inuu yahay jumladaasoo ismiyatun ismiye loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwu zaydun zayd jaariyatuhu ay jaariyatu zayd zayd jaariyadiisii daahibatun mid tegaysa weeyi iyo wa qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa weeyi wa libaasu taqwaa alla ka cabsiga hudeeda hugeega daalika libaasu taqwahaasi khayrun isaga ayaa khayr badan iyo wa qowlihi tacaala qul waxaa tiraahdaa huwa shanigu waxa uu yahay allahu alle axadun keli weeye iyo waymaa jumlatun jumle inuu yahay hayru mufradku jumladaasoo ficliyatun ficliya loo nisbeeyey wadalika tusaale naxu zaydun zayd qaama waa kacay zaydun zayd qaama waa kacay abuuhu ey abu zayd zayd aabbihi waa kacay iyo wa qowlihi tacaala allah sarreeye qowlkiisa weeye warabuka rabbigaa nebi muxamedow yakhluqu waa abuuraa rabbi ma ma ayuu abuuraa maagaasoo yashaau ee yashaahu allahu doono wallaahu alle yaqbidu isaga ayaa wax cidhiidhiya wayabsutu isaga ayaana ballaadhiya arsaaqda allaahu alle yatawafaa isaga ayaa oofsada alanfusa nafaha wa imaa shibu ljumla waayo waxaynu kusoo jirnay kitaabkii mutamimka ahaa gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay baabkii marfuucaat lasmaa markaa marfuucaadka sheekhu raximah llahu tacaala cadadkooga waxa uu inoogu tilmaamay inay yihiin toban tobankii waxaynu qaadanay laba ka mid a ah. alfaacilu wannaa'ibu can ilfaacili soo ma labadaas wayna daayeen iyagu dee waynu qaadanay axkaamtoodii wixii ku tacalluqaya basha haadaa huwa annawcu athaaliu waraabicu waa kii afraad iyo iyo waxa weeyaan waa noocii saddexaad iyo noocii afraad weeyaan marfuucaadka ka mid waana mubtadiya khabarkii su-aasha ugu horraysa ka furmaysaa waxay tahay limaada jamacahum almusanifu fii baabin waaxidin su-aasha koowaad ugu horraysa lagu weydiinaya markaad saa u bilowdid musanifku muxuu ugu kulmiyey baab keliya mubtadaha iyo khabarka jawaabteedi iska qaba sheekh waa litalaasumihimaa haaliba sida haalibkaa waa ay islaazimaan sida haalibka ahe mubtada iyo khabarku waa islaaziman oo mubtad wuxuu u baahan yahay khabar buu u baahan yahay sidaa aawadeed buu baab keliya ugu wada kulmiyey bikhilaafi lfaacili wa naa'ibihi waxa khilaafsan sidaa faacilka iyo ka faacilka naaibka ka fa inahumaa laa yajtamicaani may kulmaan la soo ma faacilka naib faacilka sheekh may kulmaan maya sidaa aawadeed iyaga baab laguma kulmin de su-aasha lagu weydiinaya waxa weeyaan faacilkiiba baab gaaru sheekhu u guntay naa'ibu faacilkiina baab gaaru muxuu mubtada iyo khabarka iyagana baabaab ugu kala gunti waayo isku raaciyey ilaa kutubta hore bayan soo ma jawaabtoodu maxay noqonaysaa waa litalaasumihimaa haaliba badana way islaazimaan haaliban muxuu ku saaraya haaliban uu ku saaraya hayrulhaalibka waxa suuragala mubtaduhu inuu noqdo wasfi wasfigaasina uu qaato marfuuc marfuucaasina uu oodo booskii khabarka saxiix walala markaa haalibanta intaasi ayaa uu ku saaraya sida qaa'imun zaydun oo kale markaa suaasha aasha ugu horeysa waa taa waa musanifku muxuu baabkan labadan magac muxuu u kulmiyey oo waxa weya mubtadahana baab gaara ugu sheegi waayey khabarkana baab gaara ugu sheegi waayey jawaabteedoo kooban waa litalaazumuhima haaliba badanaa way islaazimaan mubtadaha iyo khabarku mubtade mubtada tacriifkiisaan ku horeynana mubtade maxaa la idhahdaa luqatan wasilaaxan mubtada xagga luqada waxaa lagu idhahdaa maa yubtadau bihi lkalaamu waa waxa kalaamka iyo hadalka lagu bilaabo ayaa mubtade la idhahdaa maa yubtadau bihi lkalaamu kalaamka waxa lagu bilaabo ayaa mubtada la yidhaahdaa oo min xayu alluga ama istilaaxa miya waa waxa saddex arrimood laga helo saddexda arrimoodba matnigay kuu saaran yihin waa inuu ismi yahay ismi maadaamaynu hadal qaadnayba waxay naga baxaya ficiliyo ya ficiliyo xarafay naga baxay culimay ficiliyo xarafay naga baxay falaa yakunu waaxidu minhumaa mubtadaan labadaa mid kasta oo kamidii ma noqdo maxay ma noqdo mubtade sheekh ma noqdo haddaba ismi maadaamaynu nidhi muxuu shamlinayaa asariixa walmuawala bisariix ismigii sariixa ahaa iyo kii sariixa lagu awilayay labadaba waa shamlinayaa isaga inoo keeni dooneen waa sida allahu rabbuna wa muxammadu nabiyuna anta mawlaana waayo ismiga ismigu ismiga sariixi ihi ama wuxuu noqdaa dee ismi daahira ama waxa uu noqdaa damiir soo ma anta mawlaana iminka waa maxay waa ismi waa ismi sariixa weeyaan ismi sariixa allahu rabunaana waa maxay de waa ismi sariixa isaguna saxiixu lalah muawal bisariixna uu noqon doonaa isaga inoo keeni doonaba haddaynu sii taqdiiminana waa sida wa an tasumuu khayru lakum ama wa an tacfuu aqrabu litaqwa aayadda ayay xilnimida wey su-aal hadee lagugu soo arooriye ka waran ficilku waxaa tiri ma noqdo waxa weeyaan mubtade ma noqdo haddee la idhaha ka waran tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraah ninka mucaydi la idhaahdo inaad maqasho ayaa kaaga khayr badan he inaad aragtid ya malahu falhuda tasma bilmacaydi khayru min an taraah tasma mayna ficil mudaaric ahayn ya waa tasma waa maxay culimo soga mubtadaade ya waa mubtade halkaasi waa mubtada sheekh ya sawaaء عalayhim astagfarta lahum am lam tastagfir lahum sawaa waa khabar soo taqadumay astagfarta waa mubtadiyo maakhra soo ka ficila idinka idin tallaya weli wax ma laydin daray waa inaad soo waa inaad baari kartaan waa inaad waxbaxsin kartaan markaa ma noqdee haddee laynaga fujiyo waxay noqonaysaa sabkun bilaa saabiq baa la dhada mister baa laga dhalaalinaya oo laga awilaya wax dhalaaliyan ma jira sabkun bilaa saabiq baa la meel dambaad ku baran doontaa insha allah tasmacu ay samaacuka bilmucaydiyi khayru min an taraa sawaaun sawaaun calayhim astakfarta sawaaun ay mustawin calayhim istikfaaruka wa cadamu istikfaarika bay noqonaysaa saasay noqon waa sabkun bilaa saabiq baa la dhada markaa ficil baa noqday mubtade iska ilaaliya hasku odhan al ismi waa lagu hilan waa yahay ismi waynu isla garanay soo ma wixii ku baxayey wixii soo gelayeyba ka soco waynu hortaagnaa ilaa xalay laaben hore almarfuucu marfuuc haddaynu hadal qaadnayna dee waxay naga baxayo mansuubkii iyo majruurkii baa inaga baxaya oo mubtaduu mansuubna ma noqdo majruurna ma noqdo laakiin majruurka mararka qaarkood majruur buu noqdaa baa lagu odhan karaayo bixasbika dirhamun bixasbika dirhamun tani sawta waxa weeyaan sawta mubtada xasbuka waa mubtada dirhamun waa khabarkii waxaad odhanaysaa majruurka lagu sheegaya xarfujarku xarfujar asliya waa inaanu ahayn xarfujar zaa'ida wuu noqon karaa bay culimadu waa inanu arki doonaa insha allah warkaa marfuuciina labadaasa inaga baxay culimooy waxaana inoo soo gudagelaya marfuucun lafdan marfuucun taqdiiran marfuucun maxalan saddexdaasa soo gudagelaya marfuucun lafdan waa xilima waa ismiga daahirkaa waa ismiga mucrabka daahirkaa soo ma marfuucun taqdiirana waa maxay waa ismi mucraba laakin lagu qadarayo cilo aawadeed baa lagu qadaraya ama tacadur ama hiqal de labadaas waa muctal ama lilmunaasaba lagu qadaraya kiya almutakalimka loo idaafeynayay maxalan markaynu nidhahnana maxaligu waaba saddex meelood haddaad maxal maqashaan waaba saddex meelood keliya mabniyaadka oo dhan waa maxal iyagu de damaairtu mayna mabni ahayn mabniyaadka o dhan fi maxali kada baa la dhahda waa maxali waxaa kaloo maxala jumlada jumladana fi maxali kada baa la dhahda iyadan waxaa kaloo isna maxaliya waxyaalaha muawalaadka lasoo awilo lasoo dhalaaliyana iyaguna waa fi maxali kadabaa la rabaa saddexdaasaaba maxaliyaba iska xifdi saddexdaba waa intaaba waa mabniyaada iyo waxa weeyaan jumalka iyo waxyaalaha muawalaada lasoo awilo lasoo dhalaaliyo waaba saddexdaasa maxali noqda iyagana soo basiid ma waxaaday kuma jira marka kaana waynu qaadanay alcaari can alcawaamili lafdiya cawaamisha lafdigaa ka qaawan maxay naga bahaya asmaada marfuucada ee cawaamil lafdiya laga hormariyey faacilka yaa rafciya sheekh ficil baa rafciya muna ya ma ism markaa ma mubtada jaa zaydun zayd ma mubtada ya mayde tacriifka iska ilaali waayay waxaa kaloo ku baxaya naayu faacilki waxaa kaloo ku baxaya ismuka de kuwayagaso dhan baa ku baxaya sheekh so maynaan fahmin markaa cawaamisha lafdigii waa cawaamish hadda lagu dhawaaqi sida inna iyo kaana iyo dhanna iyo kuwayowgaasi weeyaan kuwayowgaasi wey waaya kolkaa caamil macnawiga isaga ku camal fala marka isaga maxaa ku camal fala caamil macnawiya ku camal fala oo ibtida la ydhaahdo dee kutubta aan kusoo bastino caamil macnawiya ayaa ku camal fala oo ibtida la ydhaahdo soo saxiix maa khabarkan ayaa rafciya aqwaal baa ku jirta mubtadahan laftiisaa rafcinaya warafacuu mubtadaan bilibtida kadaka rafcu khabarin bilmubtada saasay noqonaysa waa yahay halkaa maxay nagaga baxay tacriifkii ayaw lahaa tacriifkii mubtaduu lahaa halkaa laba su-aalood baan qaadanay hadda u fiirsada labada su-aalood waa maxay musanifku baabkan muxuu labada baab u kulmiy baab keliya u kulmiyey su iyo jawaabteeda waan qaadanay waxaa kale inu qaadanay mubtada maxaa la dhahdaa luqatan waistilaaxan istilaaxaadkaasi waxyaalaha ixtiraazaadka iyo waxyaalaha soo gudagalayna waynu qaadanay labaynu haysanaa soo maa wa huwa qismaani laba qaybood weeyi waa laba qaybood sheekh mubtadihii laba weeyaan daahiru waa mid daahira wa mudmarun iyo mudmara weeyi mid waa ismi daahiron garanana de waa asmaadihana soo barna ismi daahirka imisuhaan jire intii weeyaan iyo mudmarkii iyo mudmarkii marka mudmarkani wuxuu noogu soo hormaray buu yidhi sheekhu waxa weeyaan baab mudmar baab damiir buu noogu soo horumaray oo damiirka noqdaa mubtada waa damiirke ma mutasilka mise waa munfasilka waa damiirka munfasilka ana iminka ma damiir munfasila mise waa damiir mutasila de ana qaayimin baad iska odhanaysa waa damiir munfasila weeyi damiir munfasila weeyi markaa labiyo toban bay ahaayeeno inaani lilmutakalimi wahamsatu lilmukhaaطabi wahamsatu lilghaa'ibi mayna labiyo tobankaasun labiyo tobankiiba waxaynu kusoo qaadanay maxay baab damair baan kuso qaadanay damiirka baabkiisi baan kusoo qaadanay waa ana rabukum waa damiirkii oo munfasila soo ma aragtid naxnu aclamu bima yaquluuna waa isagii oo labadii mutakalimki weyaan labadaasiba soo ma anta mawlaana waa isagii oo mukhaataba anti qaa'imatun waa iyadoo gabadh lala hadlay antumaa qaa'imaani waa musanihi antum wa antum laa tashcuruun waa jamci raggaa antuna qaa'imaatun aye wa huwa latiifu lkhabiir hiya raawadatnii can nafsii id humaa fi hum darajaatun cinda allah huna libaasun lakum horen usoo fasirna kitaabkaa hore dib waxaad noqotaa waan ujeeda cafwan baabkaa hore baabkaa hore ayaa lagugu xawila wuxuu allatii taqadamat fi fasli mudmari halkaasaan kusoo qaadan bu leya maal raabkoogiyo faahfaahsan de waxa weeyaan ma adka ka soco marka ugu horeyse labaa loo qaybiya dhaahir iyo iyo mudmar baa loo qaybiyey dhaahirkaa laba loosii qaybinaya dhaahirka ayaa laba loosii qaybinaya mubtadaun lahu khabarun wa mubtadaun lahu marfuucun sada masad alkhabar waa mubtade khabar leh waa sida agtarkee badan mubtade khabar leh iyo mubtade khabar aan lahayn laakin leh marfuuc joogsaday booskii khabarka labadaasaa loo qaybinaya daahirkii baadan qaybinay maxaynu qaybinay waa daahirkii maxaynu qaybinay mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu marfuucun sada masad alkhabar waa mubtade khabar leh waa sida agarka iyo mubtade le marfuuc oodaya oo buuxinaya booskii khabarka macnaheedu waxa weeyi annahu agnaa can dikri khabari wuxuu kaa deeqayaa marfuucani khabarkii sheegitaankiisuu kaaga filan yahay oo uu kaaga filnaanaya ee loogama jeedo ana alkhabara xudifa fasudda haada masada loogama jeedo khabarkiibaa la gooyey la xadfay kadibna booskii khabarka waxa lagu buuxiyey marfuuca saa loogama jeedo ee macneheegu waa maxay wuxuu kaaga filnaanayaaba khabarka in la sheego waa saa macneheegu waa marfuucun lahu waa mubtadaun lahu marfuucun sada masada alkhabar kaasaa la dhahda waaya kii horuu kuu tusaaleeyey haddaba wuxuu kuugu tusaaleeyey allahu rabbuna wa muxammadu rasuul اllah allahu rabbuna waa maxay waa mubtadihi oo daahira munayn muna ismi daahir ahayn muxamadu rasuulu llahna waa maxay waa isagiyo daahira munayn waa daahir sheekh halkaa kale waxaan kaleaynu ka qaadan karnaa halkaasi oynu ka fahmaynaa waxa shardi iyo mutaabaqo waa waajib inuu mubtadiyo khabarku ismuaabaeeyaan shan arimood ba iska muaabaeeyaan fi lifraad wa fi ltaniya wa fi ljamci wa fi ltadkiiri wtanii shanta arimood ba iska muaabaeeyaan saddex masle culimadu ka soo reebi jiraan bay la tahay saddexdaa masle waxay ahaayeen ismu tafdiilka marka laga qaawiyo al iyo idaafo markuu ka maran yahay mudaabaqa shardi ma aha anti afdalu min camrin baad iska odhanaysa anti afdalu min camrin antuma afdalu min camrin antum afdal min camrin saas iska odhanaysa iyo ismu tafdiilka marka loo idaafeeyo nakiro anti afdalu imra'atin antuma afdalu rajulayni antum afdalu rijaalin antuna afdalu nisaain saasaas ka odhan karta iyo wasanka facuul soo garanaysaan kaana loo siman sida jariix iyo kuwa anta sabuurun anta jariixun gabadhina waa anti saburun saburatun lama odhan karo saburatun lama odhan karo dhowrkaasaa laga soo reebi jiray kolkaa waxaa waajiba muطaabaqadaasina waa waajib waxaa kaloo halkaa aynu baraarujinanaa mubtadaha in la soo horraysiiyaa waajiba boosaska qaarkood mubtadu in soo horreeyaa waajiba ilaa afar meelood bay gaadhsiin jireen iyadana afarta meelood waxa weeyaan mubtaduhu haddii sadaaratulkalaamu leeyahay mubtadu hadduu sadrulkalaam yeesho inu isagu soo horreeyaa waajiba sadrulkalaam waxyaalihi yeelan jira maxaa ismu shardi ism istifhaam iyo man abuuka baa lagu yidhi mantani waa maxay ism istifhaam mayn ahayn waa mubtada in la soo orsiya waa waajib maxay leedahay sadaaratu kalam bay leedahay shee akhuukana waa mubtadiya muakhara idaa kaana macrifatayn hadday labadoodi macrifatayn noqdaanna ka hore in laga dhigo mubtada waajiba allahu rabbuna labadu mayna macrifayn laakin allah waa maxay waa acrafu lmacaarif muxamadu rasuulullah ka waran labadu mayna macrifayn culum mayna labadu macrifayn kaa hore inaynu waajib ka dhignaa mubtada inaynu ka dhignaa waajiba imise boos baynu haynaa markuu sadaaratlkalaam leeyahay iyo markay macrifatan yihiin markay mutasaawiyen yihiin markay sinaadaan markay mutasaawiyen yihiinna ka hore inaynu ka dhigno mubtada waajib noqonaya waa maxay tusaalihiisu afdalu minka afdalu mini afdalu minka ka adiga kaa fadli badani afdalu minii anagu iga fadli badan yahy mayna mutasaawiyenayn ma midba macrifo badan imika labadaa aan sheegnay labadaana ka hore inaynu mubtada ka dhignaa ayaa waajiba waaya ka afraad waa markuu khabarku noqdo jumlo damiirka noqonaya halkuu noqonaya marka dee mubtada hore zaydun qaama haddaynu nidhahno qaama zaydun marka inaynu mubtada horraysin ayaa kolkaana waajib noqonaysa ilaa afartaa meelood bay gaadhsiiyaan wax ka badanna waad arki doontaan insha allah laakin waa iska intaas waa iska tambihun weeyaan waayay ka soco wathani ka labaad ka labaad waa kee la socdaada waa mubtadaha marfuuca leh meeshii khabarka joogsaday waa ismiga faacil huwa ismu lfaacili wa ismu lmafcuuli waa ismi faacil iyo ismi mafcuul labadan un maahe waxaanu ku arki doonaa kitaabka dabayaaqadiisa insha allah xitaa waxaa kamid a ah sifa mushabaha maa axsanu wajhuhu oo kale ya waxa kamid a ah ismu tafdiilka waa marka uu rafcinayo ismi daahira insha alla waynu gaari doonaa isagan ya ma ajmalu minka akhuuka oo kale waxaa kamid a ah ismi jaamida oo waxa weeyaan mushtaq lagu awilayo ya insha alla waynu gaari doonaa laakiin labadan idoo qorun baad ku kaaftoomaysa iminka ya waa ismigaa faacil iyo ismiga mafcuulo weliba iyagana shuruud loo sii dhigayo shuruud loo sii dhigayo laakiin waxay leeyihiin culimmadu waxay leeyihiin marka waxa weeyaan marfuucaasi waxaa loo shardiyaa bay leeyihiin inuu noqdo ismi daahira inuu noqdo ismi daahira sida tusaalayaasha ku qoran ad arki doontiin ama inuu noqdo damiir munfasila labadaasaa loo shardiyaa bay leeyihiin ismi daahira ama damiir munfasila ismiga daahirka isagaba noo tusaaleeyey damiir munfasila isagoo ana bayd bay soo qaataan khaliilaya maa waafin bicahdiya antuma idaa lam takuna li calaa man uqaaticu khaliila yma wafin bcahdi antuma ida lam takuna lii calman uqaicu khaliilaya yaa khaliilaya bu labadaydii saaxiibow maa waafin ma idin kuwa oofinaya bicahdiya ballantayda antuma labadiinani idaa lam takuna haddii aydaan ahayn lii aniga haddii aydaani ahayn muciinayni de laba igu kaalmaynaya calaa man ay cala ladiika uqaaicu ay uqaadicu aan jarayo kaan anuu naco haddaydaan idin haddaynaan ila nacayn ya dee saaxiibtinimadeena waxba kama jiraan bu leeyay kan anuu jaro idina ila jara bu leeya soo ma aragtan <laughs> waay maxalushaadkan laakin ka qaadanaya inaga waa maxay maa waafin bicahdiya antuma waafintan weeyaan waafin minasfaalan antumaada weya antumaada soo ma aragta muna damiir munfasilan waa damiir munfasila marka culimadu waxay leeyihin marfuucaasi sad masad alkhabar laleeyahay waa inuu yahay ismi dhaahira ama damiir munfasila masla qaadanay taana waa basiid bay la tahay waayahay haddaba labadan waxaa loo shardiyaa inuu ka hormaro nafyu wax la idhaahdaa ama istifhaam ah, wax ictimaad la idhahda la shardiya ictimaad waa inay waxay cuskanayaan ay jiraan ismi waa faalii ismi waa mafcuul oo muxuu noqonayaa nafyi buu noqonaya nafyi nafyi waad garanaysaa ama muxuu noqonayaa istifhaam buu noqonaya nafyi buu noqonaya nafyi wuu kuu tusaaleeyey sheekhu muxuu ku yidhi maa qaa'imun azaydani waa ismigii faacil muxuu cuskaday ah, muxuu cuskaday ya benfyi buu cuskaday mina basidayn haye ta horena muxuu cuskaday istifaam aqaa'imun zaydun ismigii mafcuul leeg hal madruubun alcamraani muxuu cuskaday istifaam ma madruubun alcamraani muxuu cuskaday ismigii mafcuul nafyi cuskaday markaa icraabkoogu waa iska basiide hamzada waxaynu odhanaynaa eh, qaa'imun zaydun oo kale hamzadu waa lilistifhaam qaa'im waa mubtade zaydun faacilun sad masad alkhabar baa la odhanaya waayo ismiga faacil he waa yacmalu camalu ficli soo ma markaa muxuu doonaya so dee mubtadaynu ka dhignay shaygan marfuucan daahirkaa marfuucan ismiga daahirka ah ayaa buuxiye booskii khabarka markaa maxaa la odhanayaa waa faacilun sada masad alkhabar mayna basidayn maa qaa'imina zaydanina waa lamid maada naafiye ka dhiga qaa'imina waa mubtada azaydanina waxaa la odhanayaa waa faacilun sada masad alkhabar dee ismiga mafcuulna isna naaibu faacil buu qaataa isagu naaibu faacil buu qaadanaya camraantaas marka waa naaibu faacil sad masad abr ta dambana waa lamidun iyaduna istifaan baa ka hormartay haddaba nafyiyo culimadu yidhahdaan nafyun bixarfin nafyun bificlin nafyun biismin saasay dhahdan nafyi waxaa noqonaya xaraf u noqon karaa sida halkan inoogu qoran maa qaaimun maadan waa maxay waa xaraf nafyigu ficil buu noqon karaa laysa qaaimun azaydani lays mina nafyihayn mn mayna ficilahayn haddana muna nafyihayn lays waa maay maneu muna nafyi sheekayn laysa qaaimun azaydani markaa laysi waa maay tarfacu isma wa tansib lkhabr qaa'ibun waa maxay waa ismigeegi muna marfuuc ahayn azaydanida dambe soo ma aragtid ya khabarkii waxayd buuxinaysaa laysay buuxinaysaa waa faacilun sada masad alkhabr booskiibisi bay buuxisay waxaa kalu noqon karaa ismi buu noqon karaa nafyigu ismi waa maxay ayru qaaimin azaydani ka warrama ayridani waa maay ayru qaaimin mid aan taagnin waayi azaydani labadii zayd nafyigu noqon karaa ismi markaa ayr baynu mubtada ka dhignay qaaiman oo ismu faacilana maxaynu ka dhignay mudaaf ilayhi faacilkaa a zaydanihi sada masad alkhabar oo ayru booskeygi buu buuxiyey yaana ku camal falaya de qaim oo ismu faacil mudaaf ilayhi unoqday ayrka u noqday markaa nafyiga la tilmaamayo kutubta dambana waynu ku arki doonaaye nafyun bixarfin nafyun bificlin nafyun biismin buu noqon karaa saxiix wala la xoogaa adaygaad ka dareenta ma aad ka sheeg istifaamti laakin iyadu waa laba un istifhaamun bixarfin iyo istifhaamun biismin istifhaamun bificlin ma jirto de ficil isagu ma noqon karo sida iyadoo xarafo waa tan hal madruubun alcamraani aqaa'imu zaydun hamsema xarafayn ismi mu noqon karaa kayfa jaalisun azaydaani kayf waa maxay istifhaam manaasha midaan weliba ufiirsan ma taasoo kale waa xaalo soo taqadumtay weliba jaalisna waa maxay waa mubtade alcamr azaydaanida dambe waa maxay faacilun sadda masd abr marka istifhaamtiyo iyo nafyigana hadalka wuu dheeryahay la tahay insha alla intaasi waa iska tambihun weeyaan kutubta dambana insha allahu taala iyagoo faahfaahsan baynu ku arki doonaa intaana maxaynu uga baxnay waxaynu u haynaa mubtadiyaynu laba qaybinay dhaahir iyo mudmar dhaahirkii baynu laba usii qaybinay mubtadaun lahu khabarun iyo mubtadaun lahu marfuucun sad masd alkhabr thaanigii muxuu noqday marka ka labaade sad masd alkhabr laleeyahy wuxuu noqonaya ismu faacil iyo ismu ficil kuwo kalena way jiraana labadaa ku gaabsada marfuuc waxaynu nidhi waxaa shardiga inuu noqdo ismi daahira ama damiir munfasila nafyiga waxaynu nii wuxuu noqon karaa nafyun bixarfin nafyun biismin nafyun bificlin istifaamtu istifaamun bixarfin iyo istifaamun biismin labadaas ayaa ka soo baxaya ka soo walaa yakunu mubtadau nakiratan ila bimusawiqin culimo mubtadu isagu nakiro nakiro ma noqdo de walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira wahalfatan fiikum fama khilun lana warajulu min alkiraami cindana waraqbatu fi lkhayri khayru wacamal birun yaziinu falyuqas maa lam yuqal alifyaan ku gaari doona insha allah waa basiid markaa mubtaduhu qaacido waxaa jirta usuuliyaad ma kala maarmaan funuunta waxa weeyaan qaacidadaasi alukm xukmitaanka shayga la xukumaya alxukmu cala shayi farcun can tasawuri ba idhahda xukunka shay la xukumayo xukun la haleeshiinaya wuxuu farac ka yahay tasawurkiisa iyo suuraysigiisa horta shayga waa inaad garanaysid shayga waa garanaysid markaa mubtaduhu waa maxkumun calayhi isaga wax lagu dul xukumaya khabarkuna waa maxay waa maxaqu faa'ida waa meeshii faaidada koobaysa weeyaan marka markaynu leenahay zaydun qaa'imun zayd muna mubtadayn zayd maxaynu uxukumaynaa de qiyam baynu uxukumaynaa dee ciddan waxaynu uxukumayna wa inaynu ma cidaynaan garanay ma wax u maya soo ma markaa mubtaduu nakiro ma noqdo ee maxaa asal u ah maxaa asal u ah inuu macrifo noqda asal u ah inuu macrifo noqda ayaa asal u ah laakiin hadde waxyaala musawiqaad la ydhaha baa jira oo u cunansiiya in nakiro lagu bilowda hadda waxyaalaha la helo way iska noqon karaan waxyaalaha musawiqaada cabdillahi bn cabdiraxmaan ibnu caqiil fii sharxi alifiya wuxuu ku sheegaa afar iyo labaatan ibnu canqa fi durar ilbahiya wuxuu ku sheegaa afar iyo labaatan afar iyo labaatan ayaa isaguna uu ku sheega ibnu casfuur isna kitaab buu leeya isagu wuxuu ku tilmaama ilaa dhowr iyo soddon weeyaan dhowr iyo soddon isna ku tilmaama soo koobo waxyaalaha la tilmaamayo oo dhan waxay ku ururaan bay yidhahdeen culimadu alcumuumu walkhusuusu waa aam iyo khaas caam iyo khaasna usuul fiqigaa lagu daraasayada sooma way isku xidhan yihin funuuntii soo marka cumuum iyo khusuus bay ku ururaysaaba waynu tilmaami doonaa insha allah labadaasi waxya ilaa shan meelood bay noo tilmaami doonaa bay la tahay intaas maan xifdeenaa inta dambana de kutubta ugu tegi doonaa insha allah waxay qoran maan xifdeenaa waxay noo laabana waan gaari doonaa halkaygaan ugu teginaa insha allah waa yahay ka koowaad nakirada waa inuu nefyi ka hormaro ama istifhaam soo nakirada waa inuu ka hormaro ismiga nakirada ee noqonaya waa in lagala hormariyo nefyi ama istifhaam tusaale maa rajulun qaaimun maa rajulun qaaimun maa rajulun qaaimun ka rajul waa mubtada soo ma maxaa u cunansiiyey ya wlmusawiqu lahu waa nefyiga weeyaan de nefyigaa u markaa rajul waa mubtada qaa'imna waa khabar waad ku bilaaban kartaa iminka maxaa dhacay an yataqadama cala nakirati nafyun baa haysataa ictimaad baa haysataa musawiq bay haysataa baan ujeeda cafwan musawiqaasina waa maxay waa nafyiga haye hal rajulun jaalisun rajul waa nakiro maxaa u cunansiiye inaad mubtada ka dhigtid musawiq waa haysataa waa maxay waa istifaamta weeyi culma mayna basiidayn waa basiid waa meelahay odhan jireen usuuliyiintu nakiratun fi siyaaqi nafyi fi siyaaqi nafyi wاlistifhaami wاnnahyi tufiid lcumuuma in kastoo mutarida ayna ahayn laakin waxa wey jumhuur usuuliyiin saasay leeyihin qaacidada nakiratun fi siyaaqi nafyi wاlistifhaami wاnnahyi tufiid lcumuuma nakiro dhacday siyaaq nafyi ama istifhaameed ama nahyi cumuum bay faa'idaysaa bay leeyihin usulkan ku arki doonaa marka iminka maxaa ka horeeya dee nafyi iyo waxa ka horeeya nahyi baa ka horeya Eh, nafyi waxaan ujeedaa iyo istifhaam baa ka horeysa waaye ka soo ilaahun maca allah ya a ilaahun ilaahun muna macrifayn ya waa nakiro waa wax kasta oo la caabudo weeyaan wax kasta oo la caabudo ilah noqonaya ila imika waa nakire waaye ama dhagax ha ahaado de ciddaa caabudo dhagax ayuu ilah u yahay dadka qaar baa timaha caabuda ya qaar baa looda caabuda soo ma marka ilaah marka halkaa la joogo muxuu noqonayaa waa ficaalo bimacnaa mafcuulo waa macbuud baa loo jeeda waa nakiro marka marka maxaa u cunaysiiyey in lagu bilaabo istifaamtan de istifaamtan inkaariga u cunaysiisay marka ilahu waa mubtada maca allahina waa khabarkii weeye halkaa mid baynu haynaa waa maxay inuu ka hor maro nakiradii nafyi ama istifaam musawiqa labaad waa inay mawsuufa noqoto haddaba eeg waanigi mid idin lahaa cumuum baan idin yidhi soo ma cumuum iyo khusuus baa lagu loo celinaya baan idin idhi sooma waxyaalaha musawiqaada eeg an yataqadama cala nakirati nafyin aw istifhaamun musawiqan iyuu u noqonaya marka ma garanaysaa waa cumuum de waayo nakiratun fi siyaaqi nafyi aw listifhaami tufiid lcumuuma mayna cumuum u noqon cumuum bay sheekh u noqoto waa inay mawsuufo tahay walaa cabdun mu'minun khayrun u fiirso cabdun addoonka aayadda ku jira yashmalu lkaafira walmumina marka hore kii gaalki iyo kii muminki labadu way soo guda gelayan waayo waa nakirade muna nakirayn laakiin markaynu ku sifaynay iimaan muna taksiis gelin mayna khusuuskii markaa maynahayn muna taksiisayn de sifadana taksiisisay marka walacabdun mu'minun khayrun marka in lagu bilaabo maxaa u cunansiiyey musawiqa u cunansiye waa maxay wlmusawiqu alwasfu ah, waa sifada wey musawiqa saddexaad an takuna mudaafa waa in la idaafeeyo waa in la idaafeeyo musawiqana wuxuu unoqonaya isna waa khusuus waayo idaafat nakirati ila nakira tufiidu taksiisa nakir nakir loo idaafeeye maay faaideysaa un maxay faaidinaysaa culimo taksiis bay faaidinaysaa mayna taksiis u noqon marka hamsu salawaatin hamsu oo nakira salawaat loo idaafeeye oo iyadna nakiraate maxay noqonaysaa un waa taksiiste hamsa markii hore de caam bay ahayd maxay caam ku ahayd habeenba maxaa loo jeeda khamsada maxaa looga jeeda wax looga jeeda lama garanayn laakiin hamsu salawaatin markii la yidhi maan la taksiisin nakirada maan la taksiisin waa la taksiisiye waana lagu bilowday maxaana wuxunasiiyey idaafada idaafadaas unansiisay waayahay waxaa kaloo kamid ah an yakuna alkhabaru darfan aw jaaran wa majruura inuu noqdo mustawiqana isna wuxuu noqonaya khusuuskii muu noqonaya laakin waxaa shardiga inay saalixayna lilihbaar in lagaga khabro waa inay u suubadaan waa inay mutaqadimayna yihiin oy ka soo horeeyaan hadday dambeeyaan ka waran asixi mayso ka waran haddaad tirahda rajulun cindaka ma banaano sheekh haddaad tirahda ka waran imra'atun fi daari ma banaano waxa shardiga ah oo uu ku yidhi sheekuba mutaqadimayni muqadamayni buu ku yidhi ah, muqadamayn waa in laga soo horreysiyu ku yidhi waaya hadday hayru saalixayn noqdaan oo ay u suuban waayaan in lagaga khabrana banaanaan mayso sida cinda rajulin maalun oo kale ah, liinsaanin thawbun oo kale waayo waa licadami lfaa'ida wax faa'idaa kuma jiro wax faa'idii kuma jiro wax faa'idaa male marka maxaynu haynaa imisan haynaa imisu ka tilmaamay afar afartaasuu fahma balya afartaas waa maxay an yataqadama cala nakirati nafyun aw istifhaamun nakiradii mubtadaha noqonaysay in laga horaysiiyo nafyi ama istifhaam waa musawiq musawiqa labaad an takuna mawsuufa nakiradii waa in la sifeeyo musawiqa saddexaad an takuna mudaafa waa in la idaafeeyo musawiqa afraad an yakuna alkhabaru darfan aw jaaran wamajruuran muqadamayni an nakira weliba nakirada waa inay kasoo horeeyaan hadday ka dambeeyaan miya noqon mayso afartaa musawiq ayaynu haysanana insha allah wixii kale soo birana de inoo soo biri doona insha alla lakin ba intaasun xifdiya de kutubta horaba intaa kumaynaan hayni layn soo ma intaasaan xifdiyana udhaafi mayno intiibu dib inoogu noqda haddana wuxuu yihi mubtadaha ila waa ina in ama sariix buu noqdaa ama muawal buu noqdaa soo ma waa inti intani wax adag maaha iyadna mubtaduhu waxaa suuragala buu kuri inuu yahay masder laga awilayo an iyo ficil waayo waxaan soo marnay xuruufulmasaadir wax la dhahdo oo dhalaalisa wax xuruuftaas maxay ahaayeen shan bay ahaayeen shantii maxaa kamid ahaa an kamid ahayn sooma marka antan iyo ficilkan ay gashay maxaa lagu awilayaa master baa laga soo dhalaalinaya kadibna masterkaasaa mubtadiin noqonaya wa an tasumuu khayrun lakum ah, khayrun tani waa khabar iyay khabar u tahay la soo awilayo wlmasdar lmuwalu min an wma bacdaha wlmasdar lmutasayadu min an wma bacdaha wlmasdar lmunsabaku min an wma bacdaha intu waa isku wlmasderu masderka almunbasaku laga dhalaaliyey wlmasderu masderka almutasayadu laga soo ugaarsaday wlmasderu masderka almuawalu laga keenay intuba waa isku macnaa dad meelaa ku aragtaan insha allah wuxuu noqonayaa kolkaa khabar weeyi markaa sawmkumaa ka kuu awileysba soo ma aragtin masderkiibuu kuugaana markaa mubtado ama wuxuu noqdaa ismi sariixa ama muawal bisariix buu noqdaa ka soco khabarkii bay noo yimid halkaa ma ku daynaa wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk